ilaahay magacyo uusan isagu sheeganin haddaad adigu ku magacowdood usugto sugto ilxaad wey iyaduna iyaduna waa ilxaad sida falaasifada niman falaasifa la odhan jiray ayaa ilahay waxay ku magacaabi jireen alcilla alfaacila cillada wax samaysa yay ku magacaabaan ama yaani alcaqlu alfacaal caqliga macnaha waxa wax samaynta badan magacyihii ilaahay bay ka yihiin aqoonino markaasay iyagu xaggooda uga magac bixinayaan ilaahay magacyadiisu marka waa tawqiifiyo intuu sheegtay unbaa lagu magacaabi karaa laakiin magacyo kale meelaha loogama soo xagi karayo magacaad u bixin karta adigu ma jiro macnaha sidaas kii ilaahay isu bixiye unbaa lagu kaafsoomi waxaa kaleeto oo ka mida ah ilxaadka ilaahay asmaadiisa lagu samaynayo in aada magiciso laakiin sifaduu faa'iideynayey iyo sifadii addoommadu ay ahayna inaad isu ekeysid masalan waxaad tihi ilaahay subxaana watacaala waa raxiim waa naxariistaan waana raxmaan laakiin naxariistiisa iyo ta addoommadu naxariistaan waa isku mid waxbuu maqlaa laakiin maqalkiisii iyo kuwa addoommadu waa isku mid qaab bay u yaallaan ayaduna waa ilxaad fii asmaa illahi ilxaad weeye magacyihii ilaahay oo meeshay lahaayeen iyo jidkay lahaayeen la garamadiyo wey waxaa ka mid a inuu ruuxu yidhaahdo magacyaha ilaahay macnaha ay faa'iideynayaane ka muuqdo loololama jeedaba oo intuu qabto uu luqunlaab ku sameeyo luqunjabin ku sameeyo meel kale la aado oo yidhaahdo yadda gacan loogama jeedo oo samiica macnaha loogama jeedo oo basiirka macnaha loogama jeedo oo macnaha lagama wado maxaa laga wadaa macnayaal kale oo isagu markaasi u isfahansiiyey inuu meesha soo geliyo sida firaqa daallada jahmiyada iyo muctazilada iyo ashaacirada iyo maaturidiyada iyo jidkay mareen macna ayaduna ilxaad fi asmaa illahi ma kulligiiba macnaa macnahaasoo dhan baa soo gudageli waxaa iyaduna ka mid a ah ilxaad fi asmaa illah magacyada ilaahay inaad magacyo ka jeexdo oo makhluuqa u bixiso ilaahay casiiz soo lama yidhahdo in aada magac uga bixid intaad ka jeexdo aada u bixid sida gaalada ay cuza uga jeexeen oo kale ciza magaca la yidhahda maxay ka keeneen allaha casiiza magaciisay kasoo dhambaleen oo kasoo jeexeen markaasay sanamkooda u bixiyeen magaca ilaahay ee allah ah yay waxay kasoo jeexeen laata markaasay sanamkooda u way taaniisiyeen dhadig bay ka dhigeen maana magaca ilaahay ee mannaan ah ayay intay magac kasoo jeexeen oy ka dhambaleen yaa waxay u bixiyeen manaata sanafkooda u magacyo marka kuwii ilaahay laga soo dhambalo laga soo jeexay makhluuqa in loo bixiyo iyaduna ilxaadkii waay kuwa noocaan samaynaya dhan marka ka taga buu ilahi le subxana watacala ka tagada macnaha diinta hagu yeedhen lagama wado waxaa u sheegina lagama wadee macnaha waxaa laga wadaa jidkooda hamarine khilaaf way maanaa garab mada saasa laga ayib dakara bnu abi xaatim ibnu abi xaatim wuxuu sheegay can ibni cabaas wuxuu ka sheegay yulxiduuna fii asmaa'ihi magacyada ilaahay kuwa leexinaya jiidkay lahaayeen garab marinaya waxaa laga wadaa buuhi yushrikuuna way la wadaajinayaan ilaahay bay addoommadiisa la wadaajinayaano wadaag bay samaynayaan wa canhu ibnu cabaas waxaa laga warinaya sidoo kaleeto samuu waxay magacaabeen buu ihi allaata laata ayay ku magacaabeen sanamkooda min alilaah bay ka keeneen waalcuza cuzana way ku magacaabeen min alcasiiz bay ka keeneen saas way maana wa can ilacmash acmash waxaa laga warinaya yudkhiluuna waxay gelinayaan fiiha asmaada dhexdeeda waxay gelinayaan buuri maa laysa waxaan ka mid ahayn minhaa magacyahii waxaan ka mid ahayn magacyaha waxaan ku jirinoo magacyalay aan ka mid ahayn ruuxii ku daraay oo intuu isagu magac kale soo bixiya ama cid kale ka soo qaato ilaahay u bixiyaay iyaduna waa la mid waa falaasifada saan ku sheegayno o kale alcilla alfaacila iyo alcaql alfacaal iyo waxyaalaha noocaas oo kaleeta aldabiica alfacaala iyo waxyaalahaas la yidhahda marka waxyaalahaasoo dhan ayaa soo gelaya laba tiir bay marka asmaada ilahi u taagan yihin laba tiir laba rukni bay leeyihin rukni waxa weeyaan rukniga isbaatka la yidhaha rukniga labaadna waxa weeyaan waa nafyu tashbiih nafyu tamhiil labadaa tiir bay ku yihin labadaa tiirna aayadda qur-aanka lagu sheegay aayadda qur-anka ilahi ku sheegay subxana wa tacaala laysa kamilihi shay-un wa huwa albasiir ogeyso aayaddu laba magac baa ilahi u shugtay subxaana wa tacaala samiic iyo basiir haddana maxay diiday yani u ekaysiin ilaahay magacyihiisa iyo sifaadkiisa makhluuqa loo ekeysiyana way diiday aayaddaasaa waxaa la yidhahdaa waxay gundhig iyo aasaas u tahay asmaada ilahay iyo sifaadkiisa dhan labadaas tiir in la maryo waana in la sugo oon la diidin macnahoodana waa inaan laga leexinin isla markaana haddana waa in laga ilaaliyo tamhiilka maxaa yeelay asmaadu waa taabica lidaat magacu wuxuu raacsan yahay daatada loo bixiyey daatadii mar haddii aan la garanaynin iyadana wax kuba laga garan maayo qaabkay u yaallaan la garan maayo daatada ilaahay iyo tamakhluuqku mar haddayna isshabihin oo isu ekayn magacyihiisa iyo sifaadkiisa iyo kuwa addoommaduna isuma ekaan karaan maxaa yeelay laakiin magaca xaggiisa inay ka wadaagaan waa suurtaga xagga magacbixinta bixinta inay ka wadaagaan maalan waxaad odhanaysaa addoommada soo laguma tilmaamo waa nool yihiin soo lama yidhahdo ilaahayna waa nool yahay soo lama yidhahdo noloshuma isku mid baa marka magaca unbay wadaagaan keliya bal ilaahay haddiiba laga yimaado subxaana watacaala makhluuqa haddii loo yimaado waxaad odanaysaa yani waxa weyaan xooluhu lug bay leeyihin sooma xayawaanaadkuna lug bay leeyihin binu aadamkuna lug buu leeyah luguhuma isku mid ba isku mid maaha mid walba magaca unbaa unbay guud ahaan ka wadaagaan mooye qaabkay u yaallaan mid walba xayawaanka uu ku yaalla iyo makhluuqa uu ku yaallo ayuu munaasib ku yahay haddii marka makhluuqaadkiiba magaca iyagoo wadaaga haddana tilmaantii ay ku kala gedisan yihiin allah subxaanahu watacaala iyo makhluuqku abuura xagee iskaga imaan karaan marka ilaahay samiic haddii la yidhi addoommadana samiic lagu tilmaamay isuma imaan karaan meelna isagama ekaan karaan maxaa yeelay makhluuqaadkiyaaban isu ekeen macna samiic intay wada yihiinoo wax wada maqlayaan ayuuna maqalka isku mid ahay marka allah subxaana wa watacaalana waa kasii xag jiraan lahu lmasalu laclaa sifaatka sarsaru alla leeyahy subxana wataala sidaas qodobkaas waa qodobka keenay in ay rag badan oo culimadii ka mida hore culimadii macnaa wax weyaan maaratay eh, culimo waaweyn ka mida iyo qaar hadda joogaba inay baabkaasi waxoogaa ku khaldamaan oo ay ku yara sinbirixdaan waxa keena waa masaladaas marka ugu horreysa ilaahay sifo loo sheego ama tilmaan loo sheego yaa awalu ma yatabaadar ila dihni qalbiga marka ugu hore waxa usoo degdegaysa war sifadanay soo tii makhluuqu lahaan jiray maaha ha leanna magacii bay wadaagaan makhluuqkii mar hadduu leeyahay ilaahay haddaad u sugtoo tidhaahdo saasuu leeyahay soo tii makhluuqoo kale yeelan maayo tan unbaa ilan indheheennu ku dhacayaanoo qalbigeennu arkay oo tu kale maba garanaynaba fahamkaasi mar hadduu kuu soo degdegaba wuxuu bilaabi ruuxi marka inuu yidhahdo marka mar haddiiba ka dhalanayo ilaahay addoomadiisa isu ekaadaan sifada waa in sidan laga duwo macnaha waa in laga leexiyo maxaa la odhanaya ilaahay yad wuxuu ka wadaa nicmo iyo qudraa laga wadaa qosolka waxaa laga wadaa yani waxa weeyaan abaal marin baa laga wadaa ridaha saasaa laga wadaa sifaadkii oo dhan marka baab meeshan in lala aaday noqonaysa laakiin marka horeba ruuxu hadduu tasawuro alla iyo addoommadiisa inayna meellaba isugu imaan karaynin shubhada dhan baaba ka bixi macana shubhada dhan baa kaabi qiyaaskaa marka horeba qalbiga ka saar macana marka ilahay sifaadkiisa la sheegay subxana wa tacala fiihi masaa'il baabkan masaa'ilna waa ku jira alula masalada koowaad waxa way isbaatu alasmaa magacyaha ilaahay oo la sugo walilaahi alasmaa lxusna waa naga kusoo marna ahaaniyatu masalada labaad waxa weye kownuhaa magacyaha ilaahay iyo ahaanshaha ay yihiin xusnaa midda ugu wanaagga badan yacni wanaagga waxay ka gaadhay meeshii kama dambaysta ahay meeshii kama dambaystaay bay ka gaadhay ahaaliatu masalada saddexaad waxa weye alamru yeedhi amirlays amro biducaa'ihi ilaahay baryadiisa biha magacyaha lagu baryo ilaahaygii tilmaantaa lahaayow saa isii saa iyeel saa iga du saadhe macna araabicatu masalada afraadi waxa weye tarku man cid in layskaga tago laga jeedsado jidkiisa iyo dhaqankiisa ciddaasoo caaradda ka hor tagtay ilaahay sifaadkiisa diidan oo ka hor tagtay oo min aljaahiliina kuwa waxba garanaynin almulxidiina asmaadana jidkeedii garan baryay iyo sifaadka qolyahaasi in la khilaafo oo la garan maro jidkoodii in laga tago bacdi jidkoodii in la garan maro markaan leenahay macnaheedu waxa weye khalad ay ku dhaceen weye yaan yaan lagu raaci macana in badanoo iyaga ka mid a ah macbudiin inay ku yihin baa laga yaaba oo rag mujtahidiin oo dadaal badan ay ahaayeen naga cilmi badnaa rag badanna ka cilmi badnaa laakiin waxa weeye ruux isagoo cilmi badan ayuu haddana zallo uu simbiraxan karaa macana hadduu simbiraxday marka waxaa waajib inaan simbiraxadiisa lagu dhaaca shubhada marka odhanaysa ibni xajar iyo imaamu nawowi iyo bayhaqi iyo fulaan iyo callaan iyo ayaa jidkan maray ma culimadaasoo dhan baa wada khaldanay ma ahlunaar bay ahayn bay ku odhanayaan xujo meesha shubaa meesha taallo ma baha meesha taallo ma waxaa meesha taallo oo hor taalaay waxaa ka horreeyey imaamu shaafici iyo imaamu maalik iyo abu xaniife iyo imaamu axmed iyo awsaaci iyo sawri iyo leys iyo raggii salafka ahay aynan macnaha cilmigooda marka loo fiiriyo aynan kuwani waxba noqonayn ayaa ka horreeyey oo manhajkan ku khilaafsanaaye ma ku walaaqansanaa kuwan iska daayay nebi maxamed salawatullhi wasalamu caleyh iyo saxaabadiisi iyo taabiciintii baa khilaafsanaaye imaam nawowi ibni xajar baa saxsan mise nebi maxamed iyo saxaabadiisaa saxsan marka meesha ma taalo waxaa taalla aaxaad lculamaa masaladu mar haddayna ijmaac ahayn oon laysku waafaqin aaxaad ulculamaa waa khaldami karaa ada horta qabso hadday khaldami karaanna wixii ay caddaatay inay ku khaldameen waa ijtihaad ilaahay subxaana wa tacaala waa u dhaafaya ayaga ahaan oo khalad ay galeen ijtihaadna ay ku galeen loo qabsan maayo siduu nabigeenu sheegay salawatullah waslamu calayh innagana waxaa ina saaran wuxuu yahay wixii aan ogaanay inay ku khaldama inaan laguna raacin ilahay inuu u dhaafan aan u weydiin isla aan xuquuqdoodii iyo culimanimadoodii iyo yani qadarkii ummadda dhexeeda kulahayn inaan la yasin oo ugu khaldamay aan lagu yasin oo la qadariyo la qiimayo waa raggii diinta usoo khidmeeyey laakiin nin walba zalluu leey maa min caalimin ilaa walahu zalla ma jiro nin caalim ah ilaa simbiro xuleey simbirro xadooda marka lagu raacin wixii kaleeta ee macnaha waxa weeye iyo khidmaday diinta u qabteen ha loo ogaado ha lagu qadariyo macna saas alkhaamisatu masalada shanaad waxa weye tafsiiru axaad tafsiilu ilxaad ilxaad kutubtu waa dhib badan yihi waayahan dambe kutubta soo baxaysaay ganacsi baa inta badan loo soo saaraa taxqiiqu man ma laha niman aan kutubtaba xuquuqdoodii garanaynin oo iska ganacsadayaal ah yaa kitaabta intay qabtaan bay dabcin ku bilaabayaan markaasaa waxaa dhacaysa intaasoo qalad nusuustii qur-aankii iyo axaadiistiina waa khaldayeen qoraalkoodii yani matngii meesha ku qornaan waa khaldayeen inta qaladda meeshaan ad ku mariso waad la yaabaysa maana tafsiiru liixaad ma tafsiiru ilxaad maay tafsiiru ilxaadi fiiha yani nusakda qaarkoodna inay qorayso waa umalanayso idinma qorays ilxaad sooma qorays saas tafsiiru ilxaadi ilxaadkii oo la fasiro fiihaa aayad dhexeeda kusoo arooray yani ilxaadkoo la fasiro waan soo sheegnay macnihiis dhowr macnoba inuu leeyahay horaan usoo sheegnay asaadisatu masalada lixaad waxa weeye waciidu man alxada asmaada ruuxii jidkeeda garab mariya iyo sifaadka goodiga iyo hanjabaada loo hanjabay ee qur-aanka kusoo arooray waa tii aayaddu tiri sayujzawna maa kaanuu yacmaluun waxay samaynayaan waa lagu abaalmarin doonaa oo waa laga goyn doonaa macna والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى لا يقال السلام على الله فلا يدعي لما يدهده سلام إلهي xadiidka ha ahaato sidaa laga yidhaahdo baabkan iyo baabkii hore xidhiirka ka dhexeeya waxa wey baabkii hore ilahi bu subxaana watacaala sifaat u sugayey sifaat ulkamaal iyo asmaa ulxusnaa ayuu ilaahay u sugayey subxaana watacaala baabkana waxa weeye waxala wixii meel kaga dhaca oo ilaahay aan u qalmin subxaana watacaala ku habboonayn ayuu diidaya macna saas man marka waa isbaat alkamaal wa nafyu naqsi wa waxa bixi naqsi iyo kala dhimanaan iyo ceeb ku tusay oo ilaahay laga anfiyo subxana watacaala baabkana marka saas marka lama yidhaahdo assalaamu cala allah nabadgelyo ilaahay dushiisa ha ahaado macnaha ceebta iyo aafooyinka oo laga nabadgalo ilaahay dushiisa ha ahaata lama yidhaaho maxaa yeelay oon loo dhihin waxaan loo dhihin waa inoo imaan doontaa insha allah tacala fi saxiixi saxiixa waa kusoo arooray xadiid saxiixa xadiidka bukhaari muslim baa wariyey can ibni mascuudin baa laga warinaya radia allahu canhu qaala inuu yidhi kunnaa waxaan ahayn idaa kunna haddaanu nahay maca nebiy sal lay sl nebiga la jirankiisa bisalaati salaada dhexeeda markaanu ku jirno nebiguna uu nala joogo waxaan nahayn buu yihi qulnaa kuwa yidhahdaan ahay assalaamu cala allaahi min cibaadihi assalaamu nabadgeliyo cala allaahi alla dushii ha ahaato min cibaadihi addoommadiisa xaggoodana ha ka ahaato ama min cibaadihi addoommadiisa xaggooda ka ahaatay assalaamu nabadgelyo calaa fulaanin hebel dushii ha ahaato wa fulaani iyo hebel hebel iyo hebelna nabadgelyo ha gaadho faqaala nabiyu sal lay sl nabigaa wuxuu yihi laa taquluu ha dhihina assalaamu cala allahi ha dhihina maxaa yeelay faina allaha alle huwa isaga ayaa assalaamu isagaaba salaam ah isagaaba magaca lahu tilmaantaa wuuu ku tilmaaman yahayba sidaa daraaddeed dushiisa ha ahaato hadhihiinabu nabigu uri salawatullah wasalaamu caleyh macneed waxa weeye ilaahay dushii waagii hore ee waxii markuu degayo nabiga ay la jeegeen salawatullahi wasalaamu caleyh atixiyaadka inaan si fiican loo barin ayay sidan uga atixiyaadsan jireen ama hadalkanay odhan jireen yani ilaahay dushiisa nabadgelyo addoommadiisa ka tag ka tagtay dushay ilaahay dushiisa ha ahaato saasay odhan jireen hadal noocaasoo kale macnuhu siiye markaasay makhluuqaadkii salaamay jireen oo dhihi jireen assalaamu calaa fulaan ala calaa masala jibriil assalaamu calaa mikaa'iil assalaamu calaa israafiil assalaamu calaa fulaan saasay salaami jireen macnaha yacni assalaamu calaa rasuuli illah mid mid bay u salaami jireen marka nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi salaamtan dheer ay daba dhigayaanna waa la bedelay oo nebigu wuxuu baray adxiyaadku baray talabaadna wixii khalada ku jiray baa laga saxay oo ah ilaahay subxaana watacala la yidhaahdo nabadgeliya dushiisa ah arrintaa waa la diiday iyada waa laga saaray sababta loo diidayna waxa weeye waa wixii waa duco wey ducada marka ilaahay looma duceeyo subxaana wa tacaala isagaa la baryaayo looma duceeyo ale addoommadiisa waa ka kaaftoomaa ilaahi subxana wa tacaala addoommada nabadgelyo ka timid ilaahay dushiisa ha ahaato waxaa kaloo ka muuqanaya hadalka noocaas in uu ilaahi subxaana watacaala uu dhiman yahay uusan dhamaystirnayn maxaa yeelay yani waxaa loo duceeyaayoo looga duceeyaa aafa looga duceeyaa ama kala dhimanaan looga duceeyaa meel aqbali karta kala dhimanaanshaha iyo aafada aqbali karta saas waa inay suurtagal tahay laakiin meel aan aqbali karayninba ducada looga ducaynaya waa lab wey macana waa waxaan faa-iida lahayn waxaa soo baxaysa marka oo uu lafdigu faa-iideynayaa in ilaahi subxaana watacaala uu aqbali karo naqsi inuu aqbali karo kala dhimanaan inuu aqbali karo <clears throat> xaashaa tacaala allahu camaa yaquuluun <clears throat> ilahi subxaana watacaala waa ka sarreeya wasubaana laakiin hadalku wuxuu faa-iideynayaa inay dhici karto ilaahi subxaana watacaala inay aafo ku dhacdo inuu naqsi haleelo sidaa daraaddeed in looga duceeyo inay lagaa maarmaan fahamkaa xun baa meesha kasoo bixi kara saas daraaddeed ilaahi subxaana watacala isagaaba salaam magacihiisay ka mid tahay salaamku kamid yahay waana ceeb iyo wax alla wixii naqsiya iyo aafo oo dhanna rabbi subxaana watacaala isagaaba gacanta ku haya marka ma haleesho marka ilaahay subxaana watacaala isagaa magaca leh saahadhihin oo waxbaha u ducaynina wy maana fi saxiixi saxiixahaa ku saaroodhay can mascuudin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi kunaa waxaan ahay idaa kunaa haddaan nahay maca nebi sal ly sl nabiga la jirankiisa fi salaati salaada dhexeeda markaan ku jirno nebigana aan la joogno waxaanu ahayn qulnaa kuwa yidhi hadaan nahay assalaamu cala allahi nabadgelya alla dushii ha ahaato min cibaadihi addoommadiisa nabadgelyadaas ba ka timid nabadgelya addoommada ilaah ka tagtay dushiisa ha ahaato assalaamu nabadgelyo calaa fulaanin wa fulaan fulaanita wa fulaanita riwaayo kalaa ku jirtay waxay dhihi jireen assalaamu calaa jibriil assalaamu calaa mikaail assalaamu calaa rasuuli illah dhihi jirta marka assalaamu calaa fulaanin hebel dushiisa ha ahaatay odhan jireen nabadgelyo wa fulaanin iyo hebel faqaala nabiyu sal ly sl nabigaa wuxuu yihi laa taqulu hadhihina assalaamu cala allah taas ka daaya maxaa yeele hadalkaas waxbuu kutusi faham xun uu faa'iideynaya macana faina allaha alle huwa isaga ayaa assalaamu isagaa asalaam allahuma anta asalaamu wa minka asalaamu waa kii nabigu ku jira sal lay slam yani ilaahu adaa salaam ah oo magacaas magacyadaadu ka mid yahay sifada salaamadana adaa iska leh midda labaadna wax alla wixii ceeb ka nabadgashan ama aafo ka nabadgashanna adigaa ka nabadgeliyey saas way maanaa adaa ka nabadgeliyey marka salaam iyo nabadgelyo o dhanna xaggaaga ka timaadaa adigaana ku tilmaaman magacana adaa iskale saasa laga wadaa fiihi masaa'il baabkan masaa'il dhowraa ku jirta alulaa masalada koowaadi waxa weeye tafsiru salaam salaamtii oo la fasiro yani waa ismi magaciisu uu yahay assaalimu min kulli caybin wanaqsin saasaa laga wadaa ciddii ka nabadgashanayd oo ka hufnayd caab walba iyo dhimanaan walba athaaniyatu masalada labaad waxa weye anahu salaamkaasi taxiyatun waa yani hadal kelimo laysku salaamo waay kelimo laysku salaamo wey athaalithatu masalada saddexaad waxa weye anaha iyadu laa tasluxu uma habboona lilaahi ilaahay uma habboona ilahay in lagu duceeyo ama lagu salaamo ma aha maxaa yeelay macnahay faa'iideyn baa xun haddii ilaahay subxaana watacaala loo tiriyo wy macnaha oo ilaahay in lagu salaamo ama loogu duceeyo yani wax wey laysku dayo taasaa macnaha macna xun baa ka dhalanay araabicatu masalada afraad waxa weeyaan alcillatu fii dalika sababka arrinkaa ku dhex jira loo diiday muxuu yahay sababka loo yihi hadhiina assalaamu cala allah sabab kooga sheegiyo ciladu waxa weeyaan liana allah huwa asalaam waay ilaah isagaaba salaam marka maadaama magciigi magaca uu leeyay sifada salaamadana uuba ku tilmaamaya yani waxa weeyaan salaamtii iyo nabadgelyadiisu haddana xaggiisa ay ka timaado haddii markaasi waxa weye in aada u ducaysaani macno xun baa soo bixi sidaa daraaddeed daaya wey alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weeye tacliimuhum baritaankooda nebigu uu baray sal lla alay wasalam ataxiyata سلامتي أيو بري التي تحيدا تصلح لله إلهي وهبور هذا الكي وحوغا يرقى الله سلامك النبي أدي صلى الله عليه وسلم هذا الكوها بوض بوض وبدلي بدلي وحو النبي صلى الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات والطيبات تاصل النبي صلى الله عليه وسلم يعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله asalaamu calayna wacalaa cibaadi illahi asaalixiin marka intaasaba lagu ururiyey ilaahay marka salaamta u habboon ee u qalanta waxa weye ataxiyaatu lilaahi wsalawaat wطayibaat ama ataxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu aطayibaatu lilah labaduba way soo arortay macnaha taasaa ilahay u qalanta rasuulkiisaood salaamtaanna waa ta ka xigta waay oo ducaa addoommadii oo dhan oo isku duudubanoo hebel iyo hebel aydan kala dhihinna ta ku xigta tawxiidka marka laga dambeeyey saasuu ilahay baray iyuu nabigu baray sal ly slam saxaabada tii hore marka loo diiday khaldanayd baabu qawli allahuma kfir lii in shita wuxuu baab u yahay orahda uu addoonku dhaho ama dadka qaarkii ay yidhaahdaan ilaahu ii dhaaf oo ii dembi dhaaf haddaad rabto ilahu haddaad doonayso ii dembi dhaaf saas oo la dhaho ayuu baab u yahay baabu qawli man cid odhahdii ayuu baabu yahay uu yidhi allahuma qfir lii allow ii dhaaf dembigaan galay ii dhaaf in shi'ta haddaad doonto hadalkaas ma fiican yahay mise ma fiicaana ma banaan yahay mise ma banaana ma banaana sida xadiidka ka muuqata fi saxiixi saxiixa waxaa ku arooray xadiidka saxiixa waxaa ku arooray bukhaari muslim ay warinayaan can abi hurayrata abu hurayran laga warinaya ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu yihi laa yaqul yuusan odhanin axadukum midkiin allaahuma kfir lii ilaahu ii dhaaf in shi'ta haddaad rabto haddaad doonayso ilahu ii dhaaf allaahuma arxamnii ilaahu ii naxariiso in shi'ta haddaad doonto ha odhanina saa maxaa la doonaya haddii taa la diiday waxaa la doonaya liyaczimi almas'alata codsiga iyo baryada ha gooyo oo waa yuusan ku xidhin waxba yuusan ku xidhin maxaa faina allaha alle laa mukriha lahu wax qasba ma laha ilah wax qasbi karo subxaana watacaala ma uu jiro manaa waxaa laga wadaa addoonku markuu ilaahay baryayo subxaana wa tacaala wax weydiisanayo qaababka uusan ilaahay inuu u baryo aan la rabin ama aan la ogolay waxaa ka mid a ah inuu yidhaahdo ilaahu haddaad doonayso ii dhaaf ii dembi dhaaf ilaahu haddaad doonayso ii naxariiso ilaahu haddaad doonayso waxaa isii inuu yidhahda laba roobacay sababka loo diidaya waxa weeye hadalkaas waxaa laga fahmayaa dhowr arrimood baa laga fahmayaa oo xul xul ah midda koowaad weeyaan ruuxu waxoogaa la qasbi karo oo cid kaloo qasabta ay jirto ayaa hadalkaa lagu yidhahdaa haddaad rabto isi saas way maana haddaad doonayso kula qaban tahay isii macnaheedu waxa weeye ilaahi subxaana watacaala ma waxaan la qumanayn oo uusan doonin kubixiyaaba haddaad doonayso isi hadal macnaha waxa weeyaan ilaahay subxaana watacala ku haboon maaha oo waxaa ka muuqata wix uusan doonaynin wax uusan doonaynin inay dhici karto in lagu qaso oo la marsiiyo fahamkaa iyo macnahaasina waa macno xun wa macnaha labaadi waxa weeye meesha laga fahmayo addoommada ayaa laga yaabaa markay wax bixinayaan in ay u bixiyaan ruuxan aada haddaad waxu diido ama hadhowta isuna wax kuu diida haddaad waxu diido ama dhibaata kaasoo soo gaadha asagoo marka karaahaysanayo qalbigiisa raalli ku ahayn buu bixin wey mar badan bay addoommada dhacdaan laakiin allah subxaana watacaala addoommadiisana uma baahna oo hebel waad u baahan tahay maanta ha qadimin siduusan berri kuu qadiyan ku dacayday ama haddaad u diiddo dhib baa kaasoo soo gaadhay rabbi subxaana wa tacaala kuma jirto ma laha addoomadiisa waa ka kaaftoomana waana hani ilaahi subxaana wa tacaala yani maarmo wey addoomadiisa waa ka maarmo marka wax qasbi kale ilahay ma jiro subxaana wa tacaala talabaad waxaa ka muuqataa haddaad doonto isii nin hadhow yani waxa weeyaan baahidiisa muusfalay uga tegey haddaad doontana isii haddaad doontana deegidiisa sidaas bay macana haddaad doontana haddaad doontana iska hayso nin baahi muujisanahayo oo isdhiibay oo tadarucayo oo rafaadsan oo aliyada ma tiidanin waxaa tahay macnaha waxa weya kaaskaba kama maarmaba waaban kaa maarmaaba macana haddaad isiisana khayr haddaadan isiinin hade waxa weeyaan maan waa kaa maarmi karaa saasoo kalena waa laga fahmaya sidaa daraaddeed waxaa la doonayaa ilahay haddaad wax weydiisanaysa inaad tidhahdo ilaahu isii ilahu wax isii su-aal go-an oo aadan ilaahay mashiicadiisa iyo doonitaankiisa ku xidhin ayaa la doonaya macana waxaa soo aroortay nabiga sal lla alay wasalam axaadiistiisa kusoo aroortay in uu yidhi mid idinka idinka mid ayuusan ah geelida dalbin geelida dalbin oo yuusan ilaahu idilgey laakiin hadduu laga maarmaan ay tahay oo dhibaata ay qabsato oo uu ku qasbanaado inuu ilaahay weydiisto geeri ha yidhaahdo ilaahu hadday geeridu ii khayr badan tahay idil haddii ay noloshu ii khayr badan tahay noole marka mashiicadii ilaahay iyo doonitaankiisa soo laguma xidhin waxay kaga gedisan tahay taasi ilaahay baad leedahay anugu maslaxadii danta ma garanahyese meeshay igu jirtee ilaahu meeshay danta iyo maslaxada igu jirta mari waa ka gedisantaha marka tanina waxa weeyaan haddaad doontana isii haddaad doonta iidii marka islaba macno isku mida maaha istikaarada iyadana la mid istikaarada la mid markuu ilaahay uu yani waxa weye khayr weydiisanayo oo arrin uu doonayo inuu ilaahay subxaana watacaala uu kala tushado yani waa la ducaystaa waa la tukadaa ilaahu haddii aada og tahay in ay shaygani ii khayr badan yahay ii qadar haddaad ogtahay inuu shaygani shar ii yahayna igarab mari macnaheedu waxa weeye anigu waxba ma garanahayo mustaqbalka waxay noqon doonta ilaahu adaa iga ogey kolba sidii maslaxada igu jirta imare wey taasi marka waa loo baahay mar walba addoonka cajisigiisa iyo tabardarradiisa iyo cilmi xumadiisa iyo inuu kirto kadibna ilahay ku dhiiba subxana wa tacala waa loo baahay taa iyada laakiin tala diidaya waxa weeye waxaad ilaahay weydiisanaysay inay kaa muuqato inaadan aadba u baahnayn inaadan aadba u baahnayn inay kaa muuqato taas way midalasiiya macana marka su-aasha in la gooyo goynta waxaa laga wadaa liyaczim ilmas'alata inuusan tacliiqinin uusan mashiica ilaahay iyo wax kale ku xidhin addoomadaasaa loo adeegsadaa macana bisaxiixi saxiixa waxaa ku soo can abi hurayrata abu hurayran laga warinaya ana rasuula lah sal ly sl rasuulku qaala inuu yidhi laa yaqul yuusan odhanin axadikum midkiin yuusan dhihin allaahuma kfir lii ilaahu ii in shiita haddaad doonto ilaahu hadday kula kumanaato oo aada doonto ii dembi dhaaf macnaheeda hadday lagula kumaanin habay dembi dhaafi صحيح طبقه ومقبي ساسي معنا معناها تلقى اللهم ارحمني إله إلا حريص يصليهم إن شئت هضاضهم ليعزم هقوي المسألة برير هقوي ومحوظي اللهم اغفر لي اللهم ارحمني سهيلا إن شئت لها كقوي معنا ساسي الرباط فإن الله أبحيل فإن الله ألا لا مكرها وحقص باي له إساق قص باي مكر wax ilaahay qasbi karaan jirin ba macna saas wey oo rabbi subxaana watacaala addoommadiisa isagaa wax siiyo oo markuu wax siinayana qorshe isagu uu qorsheeyey dooritaankiisuu ku siiyaa amay wax kuu diidaan iyo amay wax kaaga yimaadaan iyo kuma bixiya ilahi wax subxana watacala marka wax qasbi kara ma jire hadalkaa meesha ka saara wey walimuslim muslim waxaa usugnaado isaguna warinaya riwaayo kale oo uu leeyahay waliyucdim nabigu sal ly slam wuxu uhi waliyucdim ha weyneeyo alraqbata doonitaanka uu doonayo in la siiyo waxaa weydiisanaya maxaa yeele fa ina allaha alle laa yucadimuhu lama weynaado shay un waxba lama weynaado acaahu addoommadiisa uu siiyo waa faham karo isagana meesha kasoo bixi karo waxaa kaloo iyadana loo adeegsadaa markaad isleedaha war waxan aad ruuxa weydiisanayso ama ku cuslaataa amusan keri karin amusan tabar u haynin ayaa waxaa la yidhaahdaa yani haddii aada awoodi karto isii hadday macnaha waxa wey aad ay kula qumanta hadday kula qumanta haddaad doonaysa wy maana haddaad doonaysa macnaha waxaa laga fahmi karaa haddaad tabar u hayso haddaadan tabar u hayninna hadday yani laa yukalif lahu nafsan laguma mashaqayn maayo laakiin haddaad oo niya heli karto oo tabar u hayso ayaan kaa codsanayaa inaad hadalkaasina yani irxamnii in shita iyo acinii in shita iyo ikfirlii in shita iyo waa laga fahmaya ilaahay subxaana watacaala marka wuxuu addoommadiisa siinayo oo bixinayo kumaba cuslaadaba oo iyadana fahamkaasi meeshama soo geli karayo saalikuu adduunka abuuray laga bilaabo makhluuqu uu urtiidka ah uu makaanka hooyada jiifay ilaa uu jannada ka gelayo ama naarta ka gelayo ilaahay subxaana wa tacaala nolol uu noolaysa unbuu ku nooleeyey nolol uu nooleeyey unbuu ku nool yahay oo waa ka nabiga xadiidka saxiixa ku odhanaya ilaahay midibkiisu way buuxdaa wax uu bixiyeyna ma nusqaamiso habeen iyo maalinba wax buu ilaahay bixinaya subxana watacala doodiisa siinaya wixii uu bixiyey laga soo bilaabo maalinkii samaawaadkii dhulka u abuuray maalinkaa laga soo bilaabo wixii uu bixiyey iyo waxa uu hayay ee kaydadkiisa waaweyna ah, waxba kama nusqaamin wax alla ay ka dhintay ma jirto inta adduunku dhisnaa wuxuu bixinayay waxa ilaahay u hayo subxaana watacaala waxba kama dhibin waxbana kama nusqaamin sidaa daraaddeed waxuu ilaahay bixinayo lama weynaado kumana cislaade ikfir li inshiita iyo raxamni inshiita meesha kuma jirto marka waa liyucdim ha weyneeyo alraqbata yani xisada ha weye raqbada waxaa laga wadaa doonitaanka aada doonayso waxa aada rabto inuu siiyo waxa aada codsanayso inuu siiyo doonitaankaas ha kugu weynaado oo weynayso ee macnaha waxa weye oo su-aashaada rabbigaa weydiisanaysa iyo baahida aada muujisanayso wax weyn ka dhig wey macnaha ilaahay waxyaala waa weyn buu bixiyaa wax la weyna ma jiro ilahay bixintii subxana watacala uu ku wen yahay macnaha walyucdimi araqbata rabitaanka uu rabo in la siiyo wuxuu doonayo ha weyneeyo faina allaha alle laa yucaadimuhu lama weynaado shay waxba lama weynaado shaygaasu axqaahu uu bixiyo addoommadiisa siiyey fiihi masaail baabkan masaail dhowraa ku jirta alula maslada kooaad waxa weeye annahyu reebitaan layska reeba can ilistinaai yani soo reebid ama can ilistinaai tacliiq fi ducaai ducada la tacliiqiyo istina waxaa la yidhahdaa hadalka oo wax laga soo reebo hadalka in mar sheego haddana qayb laga soo sheeg saasa istilaa la yidhahda halkan laakin wuxuu ka wada taxdiidkii xadiid baada sheegay oo ah allahuma kfir lii in shita allahuma kfir lii markaad tidhi ilaahu ii dembi dhaaf waa hadal go-an markaasaa intaad ka daba tagtay baa waxaad tidhi in shita in shitadaasi marka hadalkii bay wax ka soo reebtay hadalkii baad kaga daba tagtay macna marka qaabkaasoo kaleeto oo layska reebo ayaa xadiidka sugan ahaaniyatu masalada labaad waxay bayaanu cilati sababkii oo la caddeeyo fii dalika arrinkaas sababka loo diiday arrinkaas oo isagana la caddeeyo oo sababkaas muxuu yahay macno xun baa kasoo baxay macno xun oo macaanida xununka waxaa ka mid a ilaahay in la qasbi karo way kasoo bixi waxaa kaloo kasoo bixi karaysa ilaahay subxaana watacaala inuu waxyaalaha qaarkood bixintoodu inay ku weynaan karto o ay ku adkaan karto iyadana way kasoo bixi waxaa kaloo kasoo bixi karaysa addoonka laftiisiina baahi badan ba inay fulsanin oo haddaad doontiy haddaad doonto hadday kula qumanaata haddii hadii haddii ina meel soo gasho ayadana macnaha waa ka soo baxay marka arrimahaas ku jira daraaddeed baa loo diiday ahaalisatu masalada saddexaad waxa way qawluhu nabiga odhahda yidhi sal alay slam liyaczim ha gooyo almas'alata baryada ha gooyo yani waa inaad aada isu liido markaad ilaahay subxana watacaala baryayso baahidaada iyo liidnaantaada iyo dulligaaga iyo kulli inaad muujisato oo ilahay bardhigto subxaana watacaala si ilahay subxaana watacaala uu kaaga aqbalo ducadaada saasaa la doonaya laakiin waxoogaa isla weynan ah iyo kibir iyo qab hadduu kugu jiro haddaad doontana isii haddaad doontana ii hadal nin baahan ah, ma aha macana in ilahay wax weydiisanaya hadalkii ma aha araabicatu masalada afraad waxa wey icdaamu araqbati yani rajada iyo doonitaanka oo la weyneeyo adoonku markuu wax weydiisanayo inuu arrinkaa u weyneeyo alkhaamisatu masalada salaad waxa wey altacliilu cilayn lihaada alamri arrinkaa la cileeyo cilaynta waxaa laga wada sababkoo la sheego wey macana sababka keenay oo ah macnaha fainahu laa yucaadimuhu faina allaha laa yucaadimuhu shayun acaa ilahay wuxuu bixiye kuma weyne yani doolitaankaaga iyo raqbadaada weyneyso waxba ilaahay lama weyno subxana watacala bixintiisa macana baabu laa yuqaal laa yaquulu cabdi waamatii wuxuu baab u yahay in uusan ruuxu dhahaynin cabdii wa amatii addoonkaygii iyo addoontaydii baabkan sheekh wuxuu kaga hadlayaa alfaaq iyo kelimooyin iyo ereyooyin loo isticmaalo addoommada addoommada macnaha waxaa la yidhahdaa waa dadka lagu soo qabsado jihaadka gaalada lagu soo qabsadayo nolosha lagu qabto kuwaasaa waxaa ka furan dhowr nooce nolosha in la laayo iyo in madax furasho inta laga qaato laiska sii daayo iyo in la addoonsado oo laga dhigto shaqaalo laga dhigto oo muslimiinta ay adeegsadaan oo addoommadii la aqoon jiray oo kale oo sida xoolahaa xoolahaag oo kale marka ku noqonayaan oo gacanta gacantaaday gelayaan macnaha dadkii nooca ahaa marka alfaad loo adeegsan jiray iyo ereyooyin loo adeegsan jiray ayuu nebigu salawatullhi wasalaamu calayhi diidaya taasuu marka xadiidki yuu sheeku meesha ku sheegaya macna alfaada sababka loo diidayana waxa weeye ee sharcigu u diiday waynoomaa dhunta baabu laa yaquulu ma dhaho addoonkiisa markii uu u yeedhayo ama uu la hadlayo ama uu sheegayo ma dhaho cabdii wa amatii kelimooyinkaa ma isticmaalo si saxiixa saxiixa waxaa ku soo arooray bukhaariyo muslim baa sidoo kale xadiidka wariyey waxaa ku soo arooray can abi hurayratana uu ka warinaya ana rasuula lahi sal ly slam rasuulku qaala inuu yidhi laa yaqul yuusan odhanin axadikum midkiin acim quudi rabbaka sayidkaaga quudi wabdi u weysee rabbaka sayidkaaga u weyse walyaqul hase yidhaahdo sayidii wa mawlaaya rabbakada loo isticmaalayo sayidka intuu joojiyo bedelkeed ha isticmaalo sayidii wa mawlaaya addoommadia marka lala hadlaya walaa yaqul yuusan odhanin axadukum midkiin oo saydiyadii ka mid a ah, cabdii wa amatii addoonkaydii iyo addoontaydii sahib muxuu dhihi walyaqul hase yidhaahdo fataaya wa fataatii wa gulaamii sahaystan fataaya addoonkaydi wa fataatii addoontaydi wa gulaamii addoonkaydi saha yidhahdo nabigu salawatullah asalamu calayh macnaheedu waxa weeye alfaadan ayaa qaarna waxaa isticmaalaa addoommada la leeyahay qaarna waxaa isticmaala sayidiyadoodii lahaa sayidiyada leh ee gacantooda ay ku jiraan ayaa isticmaala sayidku markuu addoontii addoonkiisa u yeedhayo ama addoontiisa u yeedhayo waxaa la diidan yahay inuu yidhaahdo cabdii wa amatii saasuusan dhihin baa maxaa loo diidaya waxaa loo diidayaa ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa ayaa waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi haweenkana waxaa la yidhahdaa amatullahi ilaahay addoonkiisii iyo addoonkii ilaahay haddii marka ilaahay addoomadiisiina loo isticmaalo kelimada la yidhaahdo cabdi iyo ama addoonkan yani sayidkan makhluuqa ah addoomadiisa markuu la hadlayana uu kelimaadkii laftoodii u isticmaalo oo uu yidhaahdo cabdi wa amatii u yidhaahdo waxaa soo baxaysa ilaahay iyo sayidka sayidkan addoommada leh iyo allihii makhluuqaadka abuuray oo adeegsiga kelimooyinkaas la wadaajiyey adeegsiga kelimooyinkaas sayidkiina waa loo adeegsan addoommadiisii alla subxaana wa tacaala addoommadiisiina waa loo adeegsan adeegsigaasi marka kelimooyinka la adeegsanayaa waxaa ka muuqata in ay wadaagaan alla subxaana wa watacaala iyo sayidku inay wadaagaan macnahaasaa meesha ka soo baxay si macnaha looga fogaado marka kelimada la yidhahdo cabdi iyo sayid ilaahay kelimada la yidhahdo cabdi iyo aman ma ilaahay addoommadiisa una loo isticmaalo laakiin addoommada sayidkani buu leeyahay isaga iyo addoommadiisaba ilahay bay addoommo u wada yihiin kelimaadka ayaa loo isticmaalina ha loo isticmaalo fataaya iyo fataati iyo hulaami kelimooyinka ha loo isticmaalo isticmaalka halkaa loo isticmaalo si loo kala duwo addoommada addoommada addoommada u ah yani makhluuqa addoommada gacantooda ku jira iyo alla subxaana watacaala addoommadiisa si loo kala duwo xataa afka iyo carabka iyo kelimada loogu kala duwo saaha loogu kala isticmaalo maa innaga agteenna maadaama dee addoommada aysan ka jirin yani taqriiban malahan umalena kala gedisnaanta male lakin luqada carabiga leh luqada carabiga ayaa iskale waa luqadii dee sharciga ah ummadiina dee ay isticmaalaysa marka sharciga kusoo degey marka iyagaa kale lahaa sidoo kale kan addoonka markuu sayidkiisa la hadlayo ha yidhaahdo sayidii waa mawlaaya ha yidhahdo sayidkaygii iyo kii ixoreeyey mawlaaya kii ixoreeyey waa laakiin yuusan kelimatu rabbi u adeegsanin rabbiga luqa ahaan waxyaalahay faa'iidaysa waxaa ka mida ay ku tusto sayid waa loo adeegsadaa sayidka rabbi waa la yidhahda maalinka waxlehe gacabtiisa ay ku jirtana rabbi waa la yidhahda ha tusta macnaha isaga laakiin haddii sayidkii addoommadan lahaana rabbi la yidhaahdo markay u yeedhayaan ay yidhahdaan rabbii war rabbiga saa u yeel war rabbiga sidaa u samee allana marka subxaana wa tacaala macnaa waxa weeye ay u yeedhayaan ama ay la hadlayaan rabbi ay u isticmaalaan waxaa meesha ka soo baxday kelimada rabbi la yidhaahdo oo allada loo isticmaalay mid sayidoo makhluuqana loo isticmaalay kala duwa wey marka rabbi ilaahay ku gooliyeela kan makhluuqee sayidkaana waxaad u isticmaashaan adaad addoomadii tihiin sayidii wa mawlaaya dhah hadalka xataa u kala duway macana waxaa saa loo leeyahay min baabi saddi daraaya waxaa laga hortegaya shirkigaa laga hortegaya wadaajin ilaahay iyo addoomadiisa wax la wadaajeeyaa sideedaba laga hortegaya macana taasaa aada looga taxadaraya maxaa yeelay afkii iyo carabkii iyo kelimooyinkiiba ilaahay iyo addoomadiisa yaa lagu wadaajin hadii la yidhi xataa macnahu saxa ahaado oo niyadu saxa ahaado oo qalbigu ha saxsanaado laakiin afkaaga waxaa ka soo baxaya waxaa ka muuqata wadaajin ilaahay addoomadiisa aad wax wadaajinaysa maadaama ay sidaas tahay si arrinkaaba xididada lagu siiyo kelimooyinkaa ilaahay keliya u adeegsada kelimooyinkaana sayidiyada u adeegsada ha isku darina way macana saasaa laga wadaa laakiin luuqa ahaan marka loola laabto luuqa ahaan kuwana macnaha waa faa'iideeyen kuwana macnaha waa faa'iideeyen oo jaahiliyadii iyo carabtii addoommada markay u yeedhayaan waxay odhan jireen cabdi bay odhan jireen addoonka addoonkana waxay odhan jireen amati bay dhihi amati bay dhihi qur-aanka laftiisa saasuu isticmaalay qur-aanka laftiisa saasuu isticmaalay waankixul ayaabaa min cibaadikum waibaa'ikum in yakunuu fuqaraaa yugnihim allahu min fadlihi marka addoommana waa u isticmaalay raggiina cibaadku isticmaalay haweenkiina waxaa loo isticmaalay imaa waana lafdiga la diidan yahay man oo xadiid diiday marka afka laga fiica wy man laga fiican saasaa macnaha la doonaya waa laga fiicay marka luqa ahaan iyo isticmaalkoodii way u isticmaali jireen wayna faa'iideynaysaa kelimoodku kelimooyinku way faa'iideynayaan laakiin aadaab ahaan iyo sida quruxda badan iyo sida fiican ayaa laysbarayaa waxaana lagaga soo hortegayaa shirkiga inay muuqato oo afka muslimiinta ay ka muuqato wax kutusaya ilaahay iyo addoomadiisa wax la wadaajiyey haba yaraatee intaasaa laga cararaya macana waa inagii soo marnay laa yaqul axadukum maa shaa allahu wa saas way macana wax alla wixii xataa kelimooyin ee kutusaya wanaajin ilaah addoomadiisa wax la wanaajiyey iyo isgarabdhig la isgarab dhigay iyo wax laysugu daray kulli waa in laga dheeraanay saasay macnaha yuu xadiidku faa'ideynaya laa yaqul yuusan odhanin axadikum midkiin acim quudi rabbaka addoonkiiba ad la hadlaysaa markaad addoonkii la hadlaysaa waxaad doonaysaa inaad tidhaahdo war addoonyo sayidkaaga u adeego wax u qabo maxaad u adeegsani marka ha odhanin cabdi yani sayidka markaad la hadlayso oo uu addoonku sayidkiisa la hadlayo hadhihin ama adigu markaad sayidka tilmaami rabto hadhihin acim quudi addoonyahu rabbaka sayidkaaga quudi hadhihin wabdi u weysee rabbaka rabbigaa u weysee oo sayidkiya macna kelimadaa rabbi ah ka daaya sayidiyada wey macna oo ha ku dhihina walyaqul ha yidhaahdo sayidii wa mawlaaya waxaa la doonaya inaad tidhaahdo acim sayidaka war sayidkaaga cunto sii wadi mawlaaka ama sayidaka sayidkaaga u weysee oo meeshii rabbida sayid geliya ama mawlaa geliya macna saas walaa yaqul yuusan odhanin axadikum midkiin yuusan odhanin cabdii addoonkaygi waa amatii haddana sayidadii baa lala hadlaya sayid markaad u yeedhayso addoonkaaga ama la hadlayso ha ku dihin cabdii wa amatii labadaa kelimo ha isticmaalin oo raggiina cabdi ha u isticmaalin haweenkiina amatii ha u isticmaalin maxaa yeelay ilaahay addoommada uu leeyahay baa labadan weerood loo isticmaalaa oo la yidhaahdaa yani cibaadu ullaahi wa imaad ullaahi in halkaa loo daayaa la rabaa maxaad iyagu odhanayaan marka markay addoommadooda la hadlayaan sayidiyadu walyaqul ha yidhaahdeen fataaya yani igaarkaygi addoonkaygi wy maana wa fataatii addoontaydi waulaabii adoonkaygii saa idhahde saa yidhahdeeno saa u isticmaaleen si aan ilaahay addoommadiisu sayidyadan oo addoommo ah iyaga laftooda ilaahay addoommo u ah inay wax wadaagaan saysan ugu muuqanin macna fiihi masaa'il masaa'il dhowraa ku jirta waxaa kaloo loo daliishada xadiidka loo keena alfaadda qaarkeedu xoogaa way kala qallabsan tahay ogaada kala falasantu alfaadu kala adag adeegsiga xata binu aadamku dhexdooda adeegsanayaan yaa kala adag markaad marka addoommadiisa la hadlaysaan ama sayidlada la hadlaysaan alfaad waxoogaa yani waxa weeyaan yani uusan qalbigu ka didaynin u isticmaala oo maalan eh, laa yaqul axadukum khabusat nafsi oo kaleeto naftaydii waa xumaatay walyaqul labsat nafsi xadiidku kuso salawatullahi waslamu aleyh nabiga ka sugan marka erayooyinka kala fiican oo kala wanaagsan marka ha kala doorto ruuxu meesha uu doonayo inuu ka hadlo erey ku wanaagsan iyo jimlo ku wanaagsan midba midda ka wanaagsan tahay ha u qaato saas macnaha waa laga faa'idaysana fiihi masaail baabka masaail baa ku jirta alula maslada koowaad waxa weeye annahyu reebitaan can qowlihi ruuxa odhaahdiisa laga reebo loo diido cabdii wa amati inuu dhaho saas ha athaaniyatu masalada labaad waxa weye laa yaquulu cabdu addoonku ma dhaho rabbii ma dhahayo walaa yuqaalu lahu isagana loo dhihi maayo lagu dhihi maayo acim rabbaka sayidkaaga qoodi isagana sayidkiisa rabbi lagu tilmaamaayo asagana la odhan maayo marka lala hadlayo cabsi la dhihi maayo masalada saddexaad waxa weye tacliimu lwali ka hore oo la baro waa sayidka waay sayidka way mana ka hore oo la baro qawlu fataat fataaya wa fataati wa hulaami hadalkaas la baro mana inuu saa yidhaahdo yani fataaye adoonkaygii wa fataati adoonkaygii wa hulaami adoonkaygii sidaasoo la barbaana araabicatu afraad waxa wy tacliimu saali ka labaad oo la baro oo addoonkii ah qawluhu odhaahdiisaa la barayaa inuu yidhaahdaa la bari sayidii wa mawlaaya saa yidhaahdo alkhaamisatu masalada shanaad waxa way atanbiihu baraarujin lilmuraadi ujeedada laysku baraaruji waxaasoo dhan maxaa looga goleeya saa ha yidhaahdiy saasiisa dhihiniy yani weeqa iyo ereyga ha ka wareego oo kaha ku bedele iyo ujeedada meer ka dambaysa maxay ujeedada waxa weeye wahuwa muraadkiiyo ujeedada waxa weye taxqiiqu tawxiid tawxiidka in la taxqiijiyo xataa fi lalfaad xataa kelimooyinka lagu hadlayana ha noqotay kelimooyinka lagu qalbi wax kale iska badaa ficil wax la sameeyo iska badaa xataa kelimooyinka lagu hadlayaa la diidaya in ay ka muuqato kelimooyin ilaahay addoommadiisa wadaagaan maha taasaa xataa la diiday laga dagaalamaya sida macnaha shirkiga looga taxadaray oo loola dagaalamay bay kutusaysaa macnaha ujeedada dhan ee laleeyahay taa weeye wallahu aclam wasala allahuma wasalam cala nabiyina maxamadi wacala alihi wasabi ajmaciin qala almualifu raximah llahu tacaala baabu baabun laa yuraddu man sa'ala billah kani waa baab wuxuuna baab u yahay laa yuraddu lama diido oo lama celiyo man cid lama celiyo sa'ala weydiistay bilaahi ilaahay dartii wax ku weydiistay baabka wuxuu kaga hadlayaa ruuxii ilaahay dartii subxaana wa tacaala wax kuu weydiista oo ilaahay magaciisa wax kuu wato wax looma diido macna waxa uu kaa codsaday looma diido ayib can ibni cumara waxaa laga warinayaa radia allahu canhuma qaala inuu yidhi qaala rasuulu lah sal alay wasalam rasuulku wuxuu yidhi man sa'ala billaahi ninkii alle darkii wax ku weydiista oo wax idinku weydiista fa acaطuuhu fiiha waman istacaada ninkii magan gala billaahi ilaahay ninkii magan galana fa aciiduuhu magan geliya badbaadiye waman dacaakum ruuxii idin yeedhana faajiibuuhu yeela waman sanaca cidii samaysa ilaykum idinka macruufan shay wanaagsan ciddii idiin gasho idiin samaysana fakaafi uu u abaalguda fain lam tajiduu haddaydaan helin maa tukaafiuuhu wax aada ugu guddaan oo aada ugu abaalguddaan haddaad weydaan fadcuu lahu u duceeya buu nabigu sal alay xataa tarawna ilaa aada ka malaysaan annakum idinku qad kaafa'tumuuhu inaad u abaalguddeen xadiidku uu baabku sheekh ku sheegay uu dhowr jumlu ka kooban yahay dhowr arrimood buu ka hadlaya midda koowaad waxa weeye man sala billaahi faactuuhu waana qeybta baabka uu sheekhu ugu talagalay wey macnaha uu usoo deliishanaya xadiidka wuxuu usoo deliishaday qeybtaa hore man sa'ala billaahi faactuuhu ninka ilaahay idinku weydiista siiya macnaha ninkiika yidhaahda ilaahay dartii wax igu siiy ama ilaahay magaciisa ku weydiisto ha u diidin sababku waxa weeye yani alla weyn alla weyn subxaana tacaala ayuu magaciisa codsaday oo qabsaday marka weyneyn aada weyneynayso kaa uu wax kugu weydiistay waxa u diidi saasay maana weyneyn ilaahay aada weyneynaysa darteed ilaahayga uu magaciisa qabsaday wax kugu weydiistay weyneeyo intaad qadarisa ha u diidin wixii uu ku weydiistay ayib waxaa markaa laga soo reebayaa oo aan la siinaynin haddii uu waxa uu kuweydiisanayo uu dembi yahay waxaa sharciguba ogoleen haddii ku kuma jirto meesha lama siinayo ruuxa wax la weydiisanayo hadday dhib ku tahay oo dhibaato soo gaadhsiinayso waxaan bixintiisa ama uusan awoodi karayninba ayadana jasiis wey meesha ma taalo faacatuuhu ayadana waajib m macnaha waxa waajib ma noqonaysa waxay waajib noqonaysaa xataa waxa uu weydiisanaya yuusan xaqba u lahaanay yani xaqulgayr maaha xaq binu aadam maaha oo xaqa binu aadam hadduu yahay edi la siin maayo xuquuq binu aadam uu leeyahay yani loogu kaalmayn maayo xaqdarre inuu ku qaato laakiin waxaa laga wadaa masalan adigoo awoodi karo oo xoogaa dheeraada hayso oo baahidaada ka badan haddii uu wax kuweydiisto sii haddii uu baytulmaalka iyo xoolaha dadweynaha muslimiinta ka dhexeeya uu weydiistana hala siiyo hala weyn buu cuskadayn saasa laga wadaa amarkaasi marka fa actuuhu siiyada ee dadka loo jeedinaya waa amru iijaab wa waa wujuub buu faa macnaha haddii uusan xaaraam ahayn waxa uu doonayo ama uusan dhib ku ahayn ruuxa wax la weydiisanayo qaybi qaybkaa weye waman istacaada billaahi fa aciiduhu iyadana waxa weeye ruuxii ilaahi subxaana wa tacaala idinka magan gala oo ilaahay magan u noqda ama ilaahay dartii igu magangeli idin yidhaah magangeliya macnaha badbaadiya waay hadduu ruuxu ku yidhaahdo acuudu billaahi minka ilaahay baa magan u ahay oo kaa magan gelaya ha isugu dhawaani maxaa yeelay wuxuu magan u noqday cid aan magantiisa la taaban karayn waxay isugu dhawaan ilahi subxana watacala magantiisa waxaa iyadan laga soo reebaya oon la magan gelinaynin hadduu xaaraam shay xaaraama ku dhex jiro isagoo xaaraam ku dhex jira baad wax xaaraam qarsanaya yaa waxaad ku tiri waraxad ka daa markaasaa wuxuu ku yidhi acuudu billaahi minka ma farahaad ka qaadi ilaahay magantiisii wayaan ha u dhawaana dhihi maysa maxaa yeele xaaraam ku dhex jira xaq binu aadam hadduu la cararayo oo la fakanayana iyadana sidoo kale tafaaciiduhu meesha mataal hadduu xoolo dhan leeyahay intuu qaato xoog ku qaato acuudu billaahi ninka haddana ku yidhaah socon maysa yani waxa weyaan ilaahay baan magan gelaya xaq daraan wata ama xaaraan baan ku jiraa sidaas maya way macana adaan iyaduna wujub bay faa ruuxi ilaahay magan u noqdaayo waa inaan laisku taabanin sida haweeneydii nabiga salawatullai wasalaamu caleyh markii loo akal keenay yani haweenaydii juuniyadda ahayd markii nebiga loo guri keenay oo loo aqalgeliyey ayaa waxay ku tihi acuudu billaahi minka bay ku tiri nebiga sal alay aslam ilaahay baan kaa magan gelaya markaasaa nebigu sal alay slam wuxuu ku yihi cid magantiisa aan loo dhawaan karin baad magan gashay kaxreerkiini aada buu nabigu ku yihi salawatulli wasalaamu caleyh saas man marka ruux ilaah hadduu kaa magan galo inaad magan gelisoda isugu dhawaanin sidaas yeela bu nabig sal lay aslam qaybta kale waxa wey waman dacaakum faajiibuuhu ciddii idin yeedhana yeela yeedhitaanku culimada qaar ka mida waxay leeyihiin waa wax walba hadduu kugu yeedho wax walba yeedhitaankana waxaa laga wadaa markii masalan munaasabaadka oo kaleeto iyo xafladaha iyo kuwaasaa laga wadaa yeedhitaankooda oo ruuxu hadduu ku yidhaahdo niyow dhan baan leeyahay kaal iraaco saa uu kuugu yeedho codsigaas yeela wey macnaha culimada qaar ka mida ah waxay leeyihiin ama guur ha ahaado iyo weliimada guurka ama munaasabo kale ha ahaado sida masalan caqiiqadoo kale carruurta markay dhashaan waxa loo qaloo kale ama munaasabad kale sacaadiya ha noqoto haddii lagugu yeedho oo dhan baa soo gudagelaya laakiin culimadu waxay u badan yihiin oo jumhuurtooda ay qabaan arooska basnbaa waajibaysa arooska basnbaa waajibaysa leeyihiin kuwa kale ma ay waajibayaan bay leeyihiin waana xaq uu leeyahay ruuxaas codsiga samaynahaya munaasabada samaystaya xaquu leeyahay wa waa waajib in la yeelo arooska khaasatan haddii uu isaga intii aada u cudur daarato uu kaa cafiyana wuu heli karaa w mana waa xaq isagu uu leeyahay oo xaq uu kuu leeyahay xaqulmuslim cala lmuslim waaye inaad yeesho macna shuruud baa iyada loo dhigaayo shuruuddeeda waxaa ka mid a ruuxaasi waa inuusan ka mid ahayn dadka ay waajibkata in laga hijroodo ilaan dad bay waajibtaa in laga hijrooday waa inuusan dadkaa ku jirin waxaa kaleeto shuruudda ka mida meeshaa laysugu yeedhay waa inuusan munkar iyo xumaan wax sharciga ah khilaafsama inaysan ka dhacayn oo macnaha waxyaalaha waxyaala fara badan oo hadda la sameeyo oo munaasabaadkaasoo kale lagu sameeyo waa inaysan meesha ka jirin hadday ka jirto ood bisleedaha waxbaad ka qaban kartaa iyada lafteedu waajibkii waa wasii laba laabmayaaba ta saddexaad waxa wey waa inuu muslim yahay waa inuu muslim yahay ruuxa kuu yeedhay hadduu gaal kuu yeedho ayadana waajib ma aha maxaa yeelay xaqulmuslim cala lmuslim waayo ta afraadna waxa wey ruuxa kuu yeedhaya xoolihiisu waa inaysan xaaraam u badnayn saas la yidhahda hadday xoolihiisu xaaraam u badan yihiin ayadana dacwadiisa in la ajiibiyo yeelitaankiisu waajib maaha maxaa yeele ruux xoolihiisu xaaraamta u badan yihiin la dhaqankiisa iyo xoola ka qaadashadiisaaba culimadu ayay ka hadlayaan oo in badan diidan yihiin macnaha qaybta kale waxa wey man sanaca ilaykum macruufan fakaafiduuhu ninkii wanaag idiin sameeyey u abaalgudaa macnaha ninkii wax kuusoo hadiyeeya ama wax ku siiya adigu ha noqonin uu ninkii uu meeshii wax lagu soo ridahay ha noqonin bal adiga laftaada inaad wax rixin karto isku dayay macnaha oo ruuxii wax ku celin karto abaalgudkaas laysu sameeyey ee markuu ruuxu wax kusiiy wax kusoo hadeeyey adigana waxaad u hageynaysa faa'iidooyin badan baa ku jirtaa waxaa ka mid a ah faa'iidooyinka ku jira yacani dadka hadiyadda inay bixiyaanoo wax isa siiyaan baa la dhiiri gelinaya maxaa yeele markaad adugu wax bixiso waxaad bixisayna ruuxii adigana u wax ku siiyey ruuxaasi wuxuu ku dhiiranayaa inuu haddana wax damba bixiyo marka dhiirigelin waa ku jirtaa haddiise laakiin wax bixiso wax bixiso wax bixiso oo ruuxan xaggiisa aysan ah waxooga ka imaaninba waxaa laga yaaba ruuxan adiga xaggaaba unbuu ka socdaa ruux intuu is yidhaahda inuu maarata iska